رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين amaa bacd siradii baan ku jirnaa weli acmaalu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam camaladii nebiga uu qabtay fi lmadiinati madiina markuu tegay madiinadii almunawarati ee markaa iftiintay walama istaqara markuu ku sugnaaday annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalama bilmadiinati almunawara madiine munawara markii uu ku sugnaaday bada-a wuxuu bilaabay yunasiqu inuu isku xiro alumuura diiniyan iyo wa dunyawiyan arrinta adduun iyo diin labadaba inuu tansiikh ku sameeyo isku xiro labadii arrimood iyo labadii umuurood diintana waa loo baahan yahay adduunkana waa loo baahan yahay waa labaan kala maarmin sidaa darteed ayaa rasuulku wuxuu go-aan ku gaaray inuu ama uu bilaabay dheh inuu isku xiro umuurihii diinka iyo kan dunawiga ah midka dunyawiyan markaa ah bijaanibi istimraarihi bijaanibin dhinaca istimraarihi suu u sii wato fi dacwati ila allaahi dhinac ahaanna inuu istimraariyo rasuulka uu sii wato dacwadii ilaahay dartii uu dadka ugu wici jiray kow muxuu sameeyey almasjid annabawiyu masaajidkii nebiga masjidka lagu magacaabo masaajidkii nebiga ayuu aasaasay marka ugu horaysay wa walu khatwatin tallaabatii u horaysay ittakhadahaa uu u qaaday fii haada asabiil waddadaa ayada ah diin iyo dunyawilaada si laysugu xiro jaanib iyo dhinac uu ku sii wadan karo dacwadiisa tallaabadii ugu horaysay uu qaaday waxay noqotay inuu masaajid dhiso huwa waddadaa waxay ahayd binaa'u almasjidi annabowi dhismaha masaajidka nebiga washtara waa iibiyey lidaalika arinta masjidka dhisiidiisa ah alarda dhul ayuu u iibiyey rasuulka sal allah calah wasalam dhulkii barakad ay fariisatay barakad ay jilba jabsatay dhulkii ay fariisatay ayuu u iibiyey biha ayada naaqatahu hashiisa ilansaan soo marnay ama aan soo tilmaanayba casho markay soo baxday oo ay soo gashayba isla markii meel bay fadhiisatay meeshii ay fadhiisatayna rasuulku ma uusan ka degin sala allahu calayhi wasalam ilaa ay haddana booday oo ay istaagtay kadibna ay waxoogaa fiirfiirisay haddana ay meesheedii ku soo noqotay kadibna ay mar labaad fadhiisatay dhulkii asaga ahaa ayuu nebigu iibiyey sala allahu calayhi wasalam waxa uuna ugu talagalay inuu masaajid ka dhiso wa kaanad waxay u sugnayd oo lahaa dhulkaa ligulaamayni laba wiil yatiimayni oo agoomo ah reer beni najaar waatay markii hore dhaheen samanteeda ilaahay maahane cid kale oo ka dalbayna ma jiro cid kale oo aan ka dalbayno ma jiro saasay markaa yidhaahdeen markaa kadib nebiga laakiin lacag buu ka bixiyey sababtuna waxay tahay sababtuna waxay ahayd aqoontaasaa iska lahayd bacdamaa agoon ay leedahayna in la qaato oo lacag la-aan lagu qaato waa laga fiican yahay marka laba wiil baa iska lahaa oo agoommo ah wa kaanad waxay ahayd mi'at diraacin boqol dhudhun oo fii mi'ati diraacin boqol dhudhun la ah taqriiban taqriib ahaan macnaha taqriiban waa soo dhoweynta marka la fiiriyo boqol oo boqol ku wareegsan bay ahayd wa fiiha dhulkaasi waxaa ku sugnaa qubuura almushrikiina mushrikiinta qubuurtoodii mushrikiinta qabriyaalkoodii baa ku sugnaa kharibun iyo dhul kharaab ah wa nakhlun iyo timir wa shajaratun iyo geedo oo min karqadin geed yahuudeed ah geedka gharqadka lagu magacaabo meeshuu markaa ku sugnaa fa nubishat lqubuur qubuurtii waa la faagay qubuurtii waa lasoo faac bixiyey oo wixii ku jiray waa lasoo faagoo bannaankaa la keenay wa suwiyat alkhirabu dhulkii kharaabka ahaa ee kala karkaarka ahaana waa la simay waquطicat الshajaratu geedihiina waa la jaroy waa la gooyey iyo wanaklu timirihiiba timirtii iyo geedihii meesha ku yiilayna waa la gooyey wasifat waxaa la safay fii qiblat lmasjidi masaajidka qibladiisa wa jucila alasaasu asaaskiina waxaa laga yeelay qariiban in u dhow min halaaثati adrucin saddex dhudhun aasaaska saddex dhudhun baa hoos loo qoday macnaha waa aasaas aad u dheer wa uqiimat alxiitaanu gidaarkiina waa la dhisoo waxaa lagu istaajiyey min allabini bulukeeti iyo watiini dhoobo bulukeeti iyo shimiito iyo dhoobo la qasay baa albaab derbigiina laga dhigay wa jucilad waxaa laga dhigay oo laga yeelay cadaadataa cadaadata albaabi albaabka labadiisa garab min alxijaarati dhagxaan baa laga dhigay ileen garabkan iyo garabkan waa inta isu dhexaysay albaabka lagu soo xiroo laga furo labadiisa garab iyo labadiisa dacalna dhagax baa laga dhigay wasaqfu waxaa laga yeelay sanqaafkiisana min aljariidi laamaha timirta min aljariid baa laga yeelay timirta laamaheeda waalcumadu tiirarkiina min aljuduuci timireed geedtimireedka salkiisaa laga dhigay wa furishad waxaa lagu goglay oo lagu firaashay alardu dhulka dhulkiina waxaa firaash looga dhigay birimaali bacaad iyo walxasbaa'i qururux qururux ayaa looga dhigay iyo mtaqaanaa waxaa looga dhigay qururux iyo bahalka dhagxaantan yaryarka ah ayaa looga dhigay firaash ahaan sidaa darteed ayaa wuxuu sifaynayaa ama uu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa qaabka masaajidka loo dhisay iyo sida markaa uu ahaa geedihii saasaa markaa laga dhigay albaabihii albaabihiina labadiisa dhinac waxaa laga yeelay waxaa laga yeelay dhagax wasaqafu sanqaafkiina min aljariid timirta walcumudu tiirarkiina min aljuduuci baa laga dhigay timirta salkeeda wa furishad waxaa lagu firaashoo lagu firdhiyoo lagu goglay alardu dhulkiina birimaali bacaad waalxasbaayi iyo qururux wa jucilad waxaa loo yeelay lahu masaajidka halaathatu abwaabin saddex albaabood saddex albaab ayaa loo sameeyey wa kaanat alqiblatu qibladu markaa waxay ahayd fi shimaali dhanka oo waqooyi bay ahayd waxay ahayd dhanka shimaalka dhanka shimaal bay markaa ahayd ilaa beyt almaqdis dhankeeda ah wa kaana arasuulu rasuulku wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam yanqulu lxijaarata mid gura oo saxaabada la daldala dhagxaanta iyo wallabina bulukeetiga maca almuhaajiriina waalansaari muhaajiriintii ansaartuu la daldalahayay uu la guraya dhagxaantii bulukeetiga inta uu meel iska fadhiistay ma dhihin shaqogala orbaxiig daldala oo gura laakiin qaybtiisa ayuu ka qaato dhagxaantii ayuu markaa la gurahayay muhaajiriintii ansaarta micigooda wa yartajisu asagoo irtijaasaya nebiga irtijaaska waxaa loola jeedaa howl marka la qabanaayo si ay hawshu u fududaato dadka xamaaliyaasha oo kale hadal dhawaaq ahay ku celceliyaan ayaa markaa jira wayartajizu asagoo geeraarahaya wayartajizuuna ayaguna ay la irtijaazayaan fayasiiduhum wuxuu u kordhiyey daalika arrintaa nashaatan firfircooni ilan qofku daali maayo allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fakfir lilansaari waalmuhaajira saasuu markaa dhahayay macnaha xamaalayaashu waad aragtay marka dhagxaanta la daldalahayo iyo mar allaala marka ee la samaynayo burka iyo furdada marka ay joogaan hadalay ku dhawaaqaan hadalo khayr badan buu rasuulku ku dhawaaqayey waasaana markaa fiicanoo qofku si ay shaqadana ugu khafiif noqoto nashaadda uu markaa u helo mar allaala markii ee la samayn jiray ama badarka marka la tumaayo karsha iyo muyaha tan waxbay dhehaysaa tan ihi bay leedahay tan waxbay dhehaysaa marwa kaana rasuulku wuxuu ahaa yanqulu mid la gura alxijaarata dhagxaanta iyo wallabina bulukeetigaba maca almuhaajiriina waalansaari muhaajiriinta iyo ansaarta micigooda wayartajizu asagoo dhawaaqaya wayartajizuuna saxaabaduna ay dhawaaqayaan ay qaylinayaan oo ay wax ku halqabsanayaan macnaha ilaahayow nolol aan nolosha aakhiro ahayn ma jiree u dembi dhaaf ansaar iyo muhaajiriin fayasiiduhu waxay u kordhisay daalika arrintaana nashaatan firfircooni wabana waa uu dhisay bijaanibi lmasjidi masaajidka dhinaciisa xujaratayni laba qowladood oo bilxijaarati iyo wallabina ka samaysan masaajidka dhinaciisa laba qol baa rasuulka looga dhisay intuusan guri dhisan masjidkuu hormariyey kadib ayuu laba qowlabood loo dhisay rasuulka wa saqafahumaa biljariidi iyo waljuduuc waxaa saqaf iyo sanqaafna looga dhigay caleynta timirta jariid ayaa looga dhigay timirta caleynteediiyo labadaa qol mid ka mid ah lisawdata binti zimca iska lahayd wathaaniya midda labaadna licaa'ishata ilaan labadaa gabdhood buu waqabaybu rasuulka marka oo mar allaala markii khadiijo ka dhimatay waa taan soo tilmaamay wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala